بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkani waa kii toddobaad ee ka mida min kitaab النبذة الزكية في القواعد الأسلية لشمس الدين البرماوي رحمة الله تعالى عليه waxaan ku soo dhex jiray tacriifkii xukmiga khiطaab اllahi الmutacaliq بأfعaali الmukalafiin aw بأfعaali الmukalafi اqtiضاءa aw takhyiiran baan ku soo jiray tacriifkaas muxtarazaadka ka baxahayey uu sheekhu soo sharxahay mukalafkii iyo waxyaaba ninka mukalafka iyo wixii ka baxayey ayaynu soo marray almasala asaadisaan ku joognay bay ila tahay almasala asaadisa waxay ku saabsan tahay masale usuuliga loo yaqaano shayga lagugu mashaqeeye maamuur bihiga ah ma hardiga shardigaa xilligaa lagu amrayo in shardigu ku asixi lahaa aad ku sifaysan tahay masalada loo yaqaanay weeye marka shardu sharciyu ma'muuru bihiga shayga lagu faray ee samee lagu yidhi ama kahar lagu yidhi shardigiisi xilliga lagu farhayo inaad ku tilmaaman tahay ma shardiba mise may sawaabku inuusan shardi ahayn waxaa un shardi ah inaad shardigaa la iman karto shardigaa sharcigaa inuu maqduuru calayh yahay unbaa shardi ah masaladaasuu ka hadlahayaa waxayna ku saabsan tahay tusaale ahaan adoo aan weyse qabin haddii lagu yidhahda salaadda tuko ma ku andacoon kartaa maba weyse qabe adoon weyse qabin ayay waajib kugu tahay salaaddii inaad tukato limaada shardigii waad la iman kartaa amarkaana macnihiisu waxaa weeye orod soo weysayso kadibna tuko gaalka asagoo kufri ku aafaysan ku ibtilaysa yaa waxaa la odhanhayaa ilaahay rumee kadibna salaadihii tuko macnaheedu haddii gaalkii la yidhahda salaaddii tuko oo soon oo sakada bixi oo jihaad ima dhigi kartid see lagu mashaqayn oo lagu takliifin gaalkii salaad iyo zake iyo soom wuxuuba ku tilmaaman yahoo haysta maanic oo kufri ah waxaan leenahay maanican waa maanicu awoodo inuu iska rido kadibna uu la yimaado wixii loo diray waa adoo lagu yidhi oon markaa gacanta wax ku haynin wadaadkan miskiinka boqol kun c baa lagu yidhi toban kun c markaasaa tidhi maba haye gurigu kuu yaallaa wey bimacnaa hadda ma haysid laakiin waad siin kartaa waad soo qaadi kartaa masaladaas iyay ku saabsantahay masaladu wuxuuna sheekhu yidhi yasixu takliifu bishay shay in laisku mashaqeeyaa asaxaysa maca fuqdaani shardihi sharciyi isagoon la haynin sharciga ahaa ay ilmaqduuri calayh shardi sharcia oo la karhayaa laga hadlaya hadduu shardi sharcia ku yidhi waxaa meesha ka baxay shardigii caqliga ah wa masaladan mafruudatun waxaa la qadara oo lagu sheegaa fii takliifi alkaafiri bilfuruuc gaalka mashaqayntiisa lagu mashaqeeyo furuuc الshariica furuuc اliimaan taas ayaa masalada marka rabataa in laga hadla ayaa la keenaa wey marka halkaafiru mukhaaaban bisalaa gaalku salaaddii ma laga rabaa bimacnaa ma lagu hadla lagula hadlayaa ma la saaraya zakadii ma la saaraya soonkii ma la saaraya xajkii ma la saaraya waa iyo halil muxuu ahaye muxdau muxdiu cafwan ninka muxdidkee weysadu ka jabta hal yukhaaabu biاsalaa wa biqira'ati اlqur'aan wa biawaaf xaala xuduuihi xaala kufrihi saa ayaa loo jeedaa asagoo ku mashaqaysan ku ibtilaysan kufri ama xada ma laga dalbi karaa shay shayga aysan kulmi karin macnuhu waa middaas sheekhu taasuu marka ka hadlay fahwa markaasi ataklifu bishayi maca fuqdaani shardihi sharciyi jaa-izun waa bannaan yahay sharcan wa waaqicun waana dhacay jaa-izun waa bannaan yahay caqlan caqlan yacni waa shay jaa dihni ah mustaxiilaad ma aha wa waaqicun sharcan sharci ahaanna waa dhacay oo waa jira sawaaun waxaan kala qaad lahayn bilmri aw binnahy shayga lagugu mashaqaynayo ee laguu dirayo ama lagaa reebayo shardiga sharcigana aan weli wadanin ha noqdo shay lagu amrayo ama mid lagaa reebayo wa sawaaun fi اlamri biاljihaadi wa hayrihi waxaan kala qaad lahayn in gaalkii la amro inuu jihaado ama hayrkii wa sawaaun waxaan kala qaad lahayn agga gaalada marka la fiiriyo almurtadu midka diinka ka baxay ee horaan soo galay iyo wlsliy midkaan weligiiba islaamin laakiin hase yeeshee alsliy kaafirka asliga khufifa canhu waxaa laga fududeeyey takaaliiftii dhaaftay xilliguu gaalka ahaa idaa aslama markuu islaamaan laga fududeeyey maxaa lagaga fududeeyey bikownihi laa qada'a fii fawaa'iti inaan qada laga rabin waajibaadkii ka tegay ama uu ku ciyaaray lxadiii alislaamu yajubu maa qablah qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfir lahum maa qad salaf takfiif weeye takfiif weeye marka in kaafirkii asliga ahaa aan laga rabin xilliguu gaalka ah waajibaadkii iyo manaahiduu ka dhacay aan loo haysanin bacdama aslama aan laga rabin daliil xadiidkaas iyo aayaddaasa loo xujaystaa waana ijmaacu ahli الsunna waاljamaca bal waa ijmaacu ahli اlqibla siduu shaafici iyo hayrkii ay soo gooriyeen umkuna shaafici ku soo gooriya ayib marka sababkuna waa takfiif iyo tarkiib fi اlislaam iyo inaan dadka diinta laga fiijinin taa waa la gartay maslada marka waa iska maslo dhib badan hal kufaaru mukhaaabuuna bifuruuci الshariica marka masalo dhib badan weeye in laga rabo aslu shariica aslu اddiin oo inuu iimaankii la yimaado kufrigana uu ka gacanta kala baxo taa masalo laisku haya ma aha waa mukhaaabun biasli اdiini jumlatan wa tafsiilan yacni asludiinkaas usuushiisa iyo waajibaadka iyo wuxuu ku asaxayo dhan waa laga rabaa ee waxaa laisku hay waa maxay waa wixii ka ratimi lawaasimta iyo waajibaadka raacahaya asludiinka taasaa khilaaf ka taagan yahay madhabu marka ashaaficiya wa akar اlmuctazila waana madhab bacd اlxanafiya wa bacd almalikiya siduu qaadi cabdiwahaab sheegay waxay qabaan alkaafiru waa mukhaaabun bifuruuci الshariica bifruuci الshariica masaa'il fiqi ana ku dhisan taa iyada ah waana asaxu riwaayatayn sana intaanan ka tegin can axmed madhabka odhanaya gaaladu waa laga rabaa shareecada usuusheedii iyo furuucdeediiba macnaheedu waxaa weeye wixii adduunka ka asaxaya la iman karana way la imanayaan wixii kalena aakharaa lagu cadaabaya waxaa lagu cadaabay bilkufri iyo tegidday ka tageen furuucu shariica xagga ciqaabta xukumka aarkiisu boqolkiiba boqol waa aakharo adduunka laakiin wuu kala barhmi karaa oo waxaad arkaysaa axkaam dhacaysa licadam aliltizaam iyo qayb qabanaysa likowna ay tahay khitaab wadci ah oysan ahayn khitaab takliifi ah furuucda masalada waxaa ka mid a maalan ee in badan dhacday su-aalaha ka timaaday xorta ku weydiin ee dalya dibadba lagaa sooco waxaa ka mid a soonka miyaa idinku soo socda hadda maalan waddan gaaladu ku badan tahayna waad joogtaan soomaalidu dalya dibadba waa ku baahday kafara la dhex joogaa wadaadihii maqaaxyada la waa kudhihi sheekhu maqaaxyada bisha ramadaan ma ii furaan kartaa oo maxaa jira meeshaan jooga muslimiin ma joogaane gaalaan ka dhex shaqaystaaye ayagu maqaaxida ma u furi karaa oo lacagteeda maka shaqaysan karaa oo nolosheeda maka raadsan karaa wadaadiin mad ugu dhihi iska hadiin furaato gaaladu mur hadday mar gaala yihiin hee ha cuneen ee lacagta ka jiida oo ka noolaada wadaad waxay ku dhihi ma istilaab mamnuuc halkan ay ku salaysantaha islaada ay ka baxaysaa haddaad qabto gaalku waa mukhaatab bifuruuci shariica waa laga rabaa shareecadu waxay waajibisay inuu la yimaado waa laga rabaa sharcigu wuxuu ka taga yidhi inuu ka tago adilada qur-aanka yaa ayuha naasu taquu iyo kulli wuu soo galahayaa idan haddaad sidaa aad qabto waxaad leedahay gaalkan intuu adduunka joogo waa xaaraan bilson hee inuu wax cuno waa in sida muslimiinta uu u joojiyo cuntada haddaad marka maqaaxido u furto ood ka ganacsato waxaad noqotay gaalkii mid uu u kaalmeeyey macsiyo watacaawanu cala albiri wاtaqwa walaa tacaawanu cala اlitm walcudwan inaad fahanteen bay la tahay haddii laakiin aad qabto waa hayru mukhaaabiin bifuruuci الshariica aad qabto waxaad leedahay wixii muslim ah maqaxyada ma soo geli kara kamana qadaynaya kamana cashaynay mxuu aha kamana quraacanayo allahuma inuu musaafiriyo si gooni aad u hubsataba mooyeen ama haween xaa'ida iyo nufasa iyo wixii un loo ogolaa inay afuraan ay yihiinba mooyeen ayib laakiin gaaladu iyagu maadaama furuucu shariica aan laga rabin ilaa ay la yimaadaan asludiin wa asluliimaan ha iska cuneen lacagtana keena inaad garateen balata baashu meesha ka baxayso aan ka soconno qaabka wadaadaha u taasiriya waxaa ka mid ah masalada furuucdeeda ka dhigay wadaadkii loodhan jiray muxuu ahaa eh, ibnu qaasim alcabaadi kitaabkiisa uu sharxay waraqaadka asharxu lkabiir eh, ibnu qaasim alcabaadi waa keenay ibnulaxaam alambali kitaabkiisa alfawaa'id alusuuliya asnaguu ku keenay waa asalkeed halkaasi ka baxda wadaadda intii la weydiiyey gamaleeyo asalka masalada garan waayna waa arkahayay marka ku khaldamayn masalada ka baxaysaa ayib kutub shaaficiya xataa ninka la yidhaahdo zarkashi kitaabkiisa tashriif almasaamic uu ku keena masalada laakiin ninka u fiican ee sharxay waa wadaadkaas ibnu qasim alcabaadi kitaabkiisa sharxu kabiir cala waraqaat liljuwayni idan masladu midda anagu marka horta sidaasaan qabnaa waana madhab akar اlmuctazila wa bacd اlxanafiya wa bacd اlmalikiya wa asaxu الriwaayatayn can axmed madhabka labaad wuxuu leeyahay gaaladu ma aha mukhaaabuuna bifuruuci الshariica ilaa ay la yimaadaan aslu diinka iyo iimaanka maxaa waxaan xaaraamta iska daaya la yidhaahdaa oo shaygan waajibka la yimaada maxaa la yidhahdaa asalkiiba ma hayaane weelkiiba horayba hayninbe bay leeyihiin qowlkaas waa madhabka waa madhab akar اxanafiya xanafiyada badankood baa qaba bacd اlmuctazila waa ku tageen waana bacd اlmaalikiya siday qabaan qowlka saddexaad isagu wuxuu leeyahay waa mukalafuuna biالnawaahi dun اawaamir bay dheheen qowlka saddex wila la kala qaado wixii nahyi ah ee xaaraana waa ka reeban yahay inay ka tagaanna waajib bay ku tahay adduunka aakharana waa lagu cadaabi hadday as adduunka kula imanin ayagoo iimaan leh marka manaahidii muxaramaadku way ka reeban tahay oo mukalafuun bay ku yihiin bitarki اmuxaramaati wاlmanaahid laakiin waajibaadku ma saaray taagan yihiin ayagu marka qolyaha waxay kala qaadeen ma'muuru bihigii iyo manhiyu canhugii bay kala qaadeen waxayna ku cileeyeen lianna almanhiya canhu waa kafun waa joogsi aad wax ka joogsanayso shardina ooma baahno iimaanna ooma baahno iimaan la-aanna ma hor istaagayso maxaa yeele waxaan ka joogsan baa lagu yidhi laakiin shayga samee lagu yidhi waa min baab ilma'muuri bihi wuxuu u baahan yahay shuruud iyo aadaab iyo idan wadaadda waxay marka milicsanayaan qaacida aynu gaari doonno ku saabsan in la kala qaado ma'muuru bihiga iyo manhiyu canhu laanna isku mid ma aha laanno shaygii lagaa reebay adoo niyaba la ima aysan niyo xaadir kuu ahayn ama alla baan ugu dhowaanaynin ayaad ka tegi kartaa laakiin shayga waajibka ah laga aqbali mahay ilaahna ugu dhowaan maysa ilaa aad niyeysato niyatu taqarub imtiaal shuruudiis wixiis aad la timaado laakiin tarkigu waa maxay waa waxa iska yarkafu nafs saa darteed nabigu wuxuu yihi idaa amartukum biamrin faatu minhu ma staactum laakiin markaan wax idinka reebo fajtanibuuhu lannu ma nin baan naftiis xanibi karin baa jira taa waa dhib yar tahay laakiin tan waa waxyaaba aad la imanayso ajiba iman qudradii baa daciif noqon way kala duwan madhabka odhanaya gaaladu waa mukalafuun bilmanaahi duuna alwaajibaat ijmac baa lagu soo guuriyey ijmac bay wadaadda ku soo guuriyeen nimanna waxay le me waa madhab akariin hala yidhi hada ijmac laga daayo madhabka afraad waa atafriiq bayn almurtadi walkaafir alasliy in la kala qaado kaafirka asliga iyo murtadka oo la yidhaahdo murtadku waa mukalaf bifuruuci الshariica ama kaafirka asligu kuma aha mukalaf bifuruuci الshariica madhabka shanaad waa qolyo odhanaya ha la kala qaado takaaliifta qudhigeeda aan kala qaadno oo jihaadka mooyeen inta kale gaaladu mukalafuun bay ku yihiin alkufaaru waa mukalafuun bifuruuci الshariica siwa اljihaad maa cada اljihaad qolyaa odhanaya waxay leeyihin gaalku see loo dhihi jihaad oo adigu isku jihaad haddii jihaadki mukalaf baad ku tamca waxay noqonaysaa adigu isdil oo isku jihaadoo eber iska dhig taana suuragal baa yidhaahdeen madabka lixaad waa madabka had iyo goor ashaacir ay u badantao atawaquf waxay dhaheen adiladu waa iska hor timid markana tawaqaf gaalka dhihi mayna fi dunyaa waa mukhaatab furuuc shariica walaa hayru mukhaaab u bixi maydheen dheen litacaarud اladila ashaacirana u badan abulxasan alashcri ma laga soo guuriyaa madhabka horana u saxan qur-aankuna uu tilmaamayaa nusuustuna ay ku caddahay maa salakakum fi saqr qaaluu lam nakun min almusaliin walam nakun nuطcimu اlmiskiin wakuna nakhudu maca alkhaa'idiin wakuna nukadibu bywm اddiin ayib suurad aayaddii suuraة اlfurqaan walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama اllahu ila biاlxaqi walaa yaznuun maxaa la daba dhigay waman yafcal dalika yalqa ahaama yudaacaf lahu اlcadaabu ضicfayn idan yudaacaf lahu اlcadaab baa la yidhi maxaa loo labanlaabi kufrigii iyo zinadii iyo qatlu nafsi aladiina kafaruu wasaduu can sabiili اllahi zidnaahum cadaaba fowqa اlcadaab idan marka waxaa weeye furuucu shariica waxay keenaysaa ka tegiddeedii cadaab labalaba kordhahaya waa lag lagula xisaabtami waa lagugu ciqaabi maca alkufri qur-aanku adiladiisu hawsha aad iyo aad bay ugu caddahay wbitaali waa inagii soo inaga soo maray sababu takliif waxaa weye alinsaaniya ruuxan waa mukalaf caaqila ah, baaliqa ah, bini aadam ah makhluuq ilaahay abuuray wey addoon weeye adiga wax lagu saaraybaa asaga saaran laakiin asagaa wuxuu noqday la keriwaa madaxa taagay oo kibray xilligii la buquujin lahaa ee la quwaaxi lahaa way dhiman tahay laakiin adduunku wax walba oo ku khaldamay zinadii xaaraantii ribadi way u qoranta kulli waa loo qoraya aakharana waa lagula xisaabtamaya wayahlud fiihi muhaanam markaa noqonaysa marka sababku waa sidaa laakiin xagga iltizaamka un baa la kala qaadaya oday waxay dhaheen masaladu masale athar balema inaga daaya adduunku mar haddaysa atharku aakhara ha iska ahaato adduunkana athar bay ku leedahay aakhara athar bay ku leedahay marka masalada waa masaladu sheekhu kuu sheegay shanta madhab baa marka ka u dambeeya inta kale uu kuu tilmaamay wuxuu ku yidhi wadaadku waya mafruudaة fi takliif اlkaafiri bاlfuruuc fahuwa jaaئizu wawaaqicu sawaء biاlamri والnahyi wuxuu baabi'inayaa nimanka ku yidhi gaaladu waa mukhaaabuuna bالnawaahi la bاlma'muuraat وsawaء fi اlamri bاljihaadi wغayr wuxuu baabi'inaya qolihii kala qaaday jihaadkii inta kale وsawaء اlmurtadu واlأsliyun wuxuu ka baabi'inaya qolihii murtadku waa mukalaf asligu laakiin maya kadibna maakadkii loo kala qaaday murtadka iyo kaafirka asliga ayuu kuu tilmaamay oo laakin alasliya khufifa canhu idaa aslama bikowni laa qada fi fawaa'idi saasuu marka ayib tan muxuu rabaa marka inuu kaga jawaabo intan dambe muxuu u keenay sidraag wuxuu u keenay uu kaga jawaabo hadduu kaafirka asliga ah murtad garan garanaya kaafirka asliga ah hadduu yahay mukalaf bifuruuci shariica markuu soo islaamo waajibaadka uu ka tegay maa la yidhahda la imow hadduu kaafirka asligu mukalaf bifuruuci shariica uu yahay oo laga rabay labaatankii sane gaalnimada uu ku gaamuray haddii wax walbo waajib uu ka tagay uu salaaxahayo mar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkani waa kii toddobaad ee ka mida min kitaab النبذة الزكية في القواعد الأسلية لشمس الدين البرماوي رحمة الله تعالى عليه waxaan ku soo dhex jiray tacriifkii xukmiga khiطاab الlahi الmتacaliq بأfعاaل الmukلaفiin أو بأfعاaل الmukلف اqتiضاءa أو تkhyiirا baan ku soo jiray tacriifkaas muxtarazaadka ka baxahayey uu sheekhu soo sharxay mukalafkii iyo waxyaaba ninka mukalafka iyo wixii ka baxayey ayaynu soo marray almasala asaadisaan ku joognay bay ila tahay almasala asaadisa waxay ku saabsan tahay masale usuulioo loo yaqaano shayga lagugu mashaqeeye ma'muur bihiga ah ma hardiga xilligaa lagu amrayo in shardigu ku asixi lahaa aad ku sifaysan tahay masaladay loo yaqaanay weeye marka shardu sharciyu ma'muuru bihiga shayga lagu faray ee samee lagu yidhi amaad ka hadh lagu yidhi shardigiisi xilliga lagu farhayo inaad ku tilmaaman tahay ma shardiba mise may sawaabku waa inuusan shardi ahayn waxaa un shardi ah inaad shardigaa la iman karto shardigaa sharciga inuu maqduuru calayh yahay unbaa shardi ah masaladaasuu ka hadlahayaa waxayna ku saabsan tahay tusaale ahaan adoo aan weyse qabin haddii lagu yidhahdo salaadda tuko ma ku andacoon kartaa maba weyse qabee adoon weyse qabin ayay waajib kugu tahay salaaddii inaad tukato limaada shardigii waad la iman kartaa amarkaana macnihiisu waxaa weeye orod soo weysayso kadibna tuko gaalkii asagoo kufri ku aafaysan oo ku ibtilaysan yaa waxaa la odhanhayaa ilaahay rumee kadibna salaadihii tuko wey macnaheedu haddii gaalkii la yidhahdo salaaddii tuko oo soon oo sakada bixi oo jihaad ima dhihi kartid see lagu mashaqayn oo lagu takliifin gaalkii salaad iyo zake iyo soom wuxuuba ku tilmaaman yahoo haysta maanic oo kufri ah waxaan leenahay maanican waa maanicuu awoodo inuu iska rido kadibna uu la yimaado wixii loo diray waa adoo lagu yidhi war markaa gacanta wax ku haynin wadaadkan miskiinka boqol kun c baa lagu yidhi toban kun c markaasaa tidhi maba haye guriguu kuu yaallaa wey bimacnaa hadda ma haysid laakiin waad siin kartaa waad soo qaadi kartaa masaladaas ayay ku saabsantahay masalada wuxuuna sheekhu yidhi yasixu takliifu bishay shay in laisku mashaqeeyaa asaxaysa maca fuqdaani shardihi sharciyi isagoon la haynin shardigiisi sharciga ahaa ay ilmaqduuri calayh shardi sharci ah oo la karhayaa laga hadlahaya hadduu shardi sharcia ku yidhi waxaa meesha ka baxay shardigii caqliga ah wahiya masaladan mafruudatun waxaa la qadara oo lagu sheegaa fii takliifi اlkaafiri biاlfuruuc gaalka mashaqayntiisa lagu mashaqeeyo furuuc shariica furuuc اliimaan taas ayaa masalada marka rabataa in laga hadla ayaa la keenaa wey marka ha alkaafiru mukhaaaban bisalaa gaalku salaaddii ma laga rabaa bimacnaa ma lagu hadla lagula hadlaya ma la saaraya zakadii ma la saaraya soonkii ma la saaraya xajkii ma la saaraya waa iyo haliil mxuu ahaay muxdau e muxdiu cafwan ninka muxdidkee weysadu ka jabta hal yukhaaabu biاsalaa wa biqira'ati اlqur'aan wa biawaaf xaala xuduuihi xaala kufrihi saa ayaa loo jeedaa ku mashaqaysan ku ibtilaysan kufri ama xada ma laga dalbi karaa shay shayga aysan kulmi karin macnuhu waa midaas sheekhu taasuu marka ka hadlay fahwa markaasi atakliifu bishayi maca fuqdaani shardihi sharciyi jaa-izun waa bannaan yahay sharcan wa waaqicun waana dhacay jaa-izun waa bannaan yahay calan caqlan yacni shay jaa-is dihni ah wa waaqicun sharcan sharci ahaana waa dhacay oo waa jira sawaaun kala qaad lahayn biاlmri aw biاnnahyi shayga lagugu mashaqaynayo ee laguu dirayo ama lagaa reebayo shardiga sharcigana aan weli wadanin ha noqdo shay lagu amrayo ama mid lagaa reebayo wa sawaaun fi اlamri biاljihaadi wa hayrihi waxaan kala qaad lahayn in gaalkii la amro inuu jihaado ama hayrkii wa sawaaun waxaan kala qaad lahayn agga gaalada marka la fiiriyo almurtadu midka diinka ka baxay ee horaan soo galay walsliyu midkaan weligiiba islaamin laakiin hase yeeshee alsliy kaafirka asliga khufifa canhu waxaa laga fududeeyey takaaliiftii dhaaftay xilliguu gaalka ahaa idaa aslama markuu islaamaan laga fududeeyey maxaa lagaga fududay bikownihi laa qada'a fii fawaa'iti inaan qada laga rabin waajibaadkii ka tegay ama uu ku ciyaaray lxadiiثi alislaamu yajubu maa qablah liladiina kafaruu in yantahuu yukfir lahum maa qad salaf takfiif weeye takfiif weeye marka in kaafirkii asliga ahaa aan laga rabin xilliguu gaalka ah waajibaadkii iyo manaahiduu ka dhacay aan loo haysanin bacdama aslama aan laga rabin daliil xadiidkaas iyo aayaddaasa loo xujaystaa waana ijmaacu ahli sunna waljamaaca bal waa ijmaacu ahli اlqibla siduu shaafici hayrkii ay soo gooriyeen umkuna shaafici ku soo gooriya ayib marka sababkuna waa takhfiif iyo tarkiib fi اlislaam iyo inaan dadka diinta laga fiijinin taa waa la gartay masalada marka waa iska maslo dhib badan haylkufaaru mukhaaabuuna bifuruuci الshariica marka masalo badan weeye in laga rabo aslu shariica aslu diin oo inuu is-iimaankii la yimaado kufrigana uu ka gacanta kala baxo taa masalo laisku haya ma aha waa mukhaaabun biasli jumlatan wa tafsiilan yacni asludiinkaas usuushiisa iyo waajibaadka iyo wuxuu ku asaxayo dhan waa laga rabaa ee waxaa laisku haya waa maxay waa wixii ka ratimi lawaasimtii iyo waajibaadka raacahayo asludiinka taasaa khilaaf ka taagan yahay madhabu marka ashaaficiya wa akar اlmuctazila waana madhab bacd اlxanafiya wa bacd almalikiya siduu qaadi cabdiwahaab sheegay waxay qabaan alkaafiru waa mukhaaطabun bifuruuci الshariica bifuruuci الshariica masaa'il fiqi ana ku dhisan taa iyada ah waana asaxu riwaayatayn sana intaanan ka tegin can axmed madhabka odhanaya gaaladu waa laga rabaa shareecada usuusheedii iyo furuucdeediiba macnaheedu waxaa weeye wixii adduunka ka asaxaya la iman karna way la imanayaan wixii kalena aakharaa lagu cadaabaya waxaa lagu cadaabay bilkufri iyo tegidday ka tageen furuucu shariica xagga ciqaabta xukumka aarkiisu boqolkiiba boqol waa aakharo adduunka laakiin wuu kala barhmi karaa oo waxaad arkaysaa axkaam dhacaysa licadam aliltizaam iyo qayb qabanaysa likowna ay tahay khitaab wadci ah oysan ahayn khitaab takliifi ah furuucda masalada waxaa ka mid a ah maalan ee in badan dhacday su-aalaha ka timaaday xorta ku weydiine dalya dibadba lagaa sooco waxaa ka mid a soonka miyaa idinku soo socda hadda maalan waddan gaaladu ku badan tahayna waad joogtaan soomaalidu dalya dibadba waa ku baahday kafara la dhex joogaa wadaadihii maqaaxyada la waa kudhihi sheekhu maqaaxyada bisha ramadaan ma ii furaan kartaa oo maxaa jira meeshaan jooga muslimiin ma joogaane gaalaan ka dhex shaqaystaaye ayagu maqaaxida ma u furi karaa oo lacagteeda maka shaqaysan karaa oo nolosheeda maka raadsan karaa wadaadiin mid wuu dhihi iska aydiin furaato gaaladu waaad mar gaala yihiin hee ha cuneen lacagta ka jiida oo ka noolaada wadaad wuxuu ku dhihi ma istilaab mamnuuc halkan ay ku salaysantahay islaad ay ka baxaysaa haddaad qabto gaalku waa mukhaaab bifuruuci shariica waa laga rabaa shareecadu waxay waajibisay inuu la yimaado waa laga rabaa sharcigu wuxuu ka taga yidhi inuu ka tago adilada qur-aanka yaa ayuha naasu itaqu iyo ucbudu kulli wuu soo gelahayaa idan haddaad sidaa aad qabto waxaad leedahay gaalkan intuu adduunka joogo waa xaaraan bilson hee inuu wax cuno waa in sida muslimiinta uu u joojiyo cuntada haddaad marka maqaacido u furto ood ka ganacsato waxaa noqotay gaalkii mid uu kaalmeeyey macsiyo watacaawanu cala albiri wاtaqwa walaa tacaawanu cala اlimi walcudwan inaad fahanteen bay la tahay haddii laakiin aad qabto waa hayru mukhaaabiin bifuruuci الshariica aad qabto waxaad leedahay wixii muslim ah maqaxyada ma soo geli kara kamana qadaynaya kamana cashaynay mxuu aha kamana quraacanayo allahuma inuu musaafiriyo si gooni aad u hubsataba mooyeen ama haween xaa'ida iyo nufasa iyo wixii un loo ogolaa inay afuraan ay yihiinba mooyeen ayib laakiin gaaladu iyagu maadaama furuucu shariica aan laga rabin ilaa ay la yimaadaan aslu اdiin wa aslu اliimaan ha iska cuneen lacagtana keena inaad garateen bay la tahay baashu meesha ka baxayso aan ka soconno qaabka wadaadaha u ta'siiriya waxaa ka mid ah masalada furuucdeeda ka dhigay wadaadkii loodhan jiray muxuu ahaa ibnu qaasim alcabaadi kitaabkiisa uu sharxay waraqaadka asharxu kabiir ibnu qaasim alcabaadi waa keenay ibnulaxaam alambali kitaabkiisa alfawaa'id alusuuliya asagu ku keenay waa asalkeed halkaasi ka baxda wadaadda intii la weydiiyey gamaleeyo asalka masalada garan waayna waa arkahayay marka ku khaldamayn masalada halkaasay ka baxaysaa ayib kutub shaaficiya xataa ninka la yidhaahdo zarkashi kitaabkiisa tashniif almasaamic uu ku keenaa masalada laakiin ninka u fiican ee aad sharxay waa wadaadkaas ibnu qasim alcabaadi kitaabkiisa sharxu kabiir cala alwaraqaat liljuwayni idan masladu midda anagu marka horta sidaasaan qabnaa waana madhab akar اlmuctazila wa bacd اlxanafiya wa bacd اlmaalikiya wa asaxu riwaayatayn can axmed madhabka labaad wuxuu leeyahay gaaladu ma aha mukhaaabuuna bifuruuci الshariica ilaa ay la yimaadaan aslu diinki iyo iimaankii maxaa waxaan xaaraamta iska daaya la yidhaahdaa oo shaygan waajibka la yimaada maxaa la yidhahdaa asalkiiba ma hayaane weelkiiba horay rahayninb bay leeyihiin qowlkaas waa madhabka waa madhab akar اxanafiya xanafiyada badankood baa qaba bacd اlmuctazila waa ku tageen waana bacd اlmaalikiya siday qabaan qowlka saddexaad isagu wuxuu leeyahay waa mukalafuuna biالnawaahi dun اawaamir bay dheheen qowlka saddex wila la kala qaado wixii nahyi ah ee xaaraana waa ka reeban yahay inay ka tagaanna waajib bay ku tahay adduunka aakharana waa lagu cadaabi hadday as adduunka kula imanin ayagoo iimaan leh marka manaahidii muxaramaadku way ka reeban tahay oo mukalafuun bay ku yihiin bitarki اlmuxaramaati wاlmanaahi laakiin waajibaadku ma saaray taagan yihiin ayagu marka qolyaha waxay kala qaadeen ma'muuru bihigii iyo manhiyu canhugii bay kala qaadeen waxayna ku cileeyeen lianna almanhiya canhu waa kafun waa joogsi aad wax ka joogsanayso shardina ooma baahno iimaanna ooma baahno iimaan la-aanna ma hor istaagayso maxaa yeele waxaan ka joogsan baa lagu yidhi laakiin shayga samee lagu yidhi waa min baab ilma'muuri bihi wuxuu u baahan yahay shuruud iyo aadaab iyo idan wadaadda waxay marka milicsanayaan qaacida aynu gaari doonno ku saabsan in la kala qaado ma'muuru bihiga iyo manhiyu canhu laanna isku mid ma aha laanno shaygii lagaa reebay adoo niyaba la ima aysan niyo xaadir kuu ahayn ama alla baan ugu dhowaanaynin ayaad ka tegi kartaa laakiin shayga waajibka ah laga aqbali mahay ilaahna ugu dhowaan mayso ilaa aad niyeysato niyatu taqarub imtiaal shuruudiis wixiis aad la timaado laakiin tarkigu waa maxay waa waxa iska yarkafu nafs saa darteed bu nabigu wuxuu yihi idaa amartukum biamrin faatu minhu ma staactum laakiin markaan wax idinka reebo fajtanibuuhu lannu ma nin baan nafti saxnibi karin baa jira taa way dhib yar tahay laakiin tan waa waxyaaba aad la imanayso ajiba iman qudradii baa daciif noqon way kala duwan madhabka odhanaya gaaladu waa mukalafuun bilmanaahi duuna alwaajibaat ijmac baa lagu soo guuriyey ijmac bay wadaadda ku soo guuriyeen nimanna waxay leeyiin mae waa madhab akariin hala yidhi hada ijmac ha laga daayo madhabka afraad waa atafriiq bayna almurtadi walkaafir alasliy in la kala qaado kaafirka asliga iyo murtadka oo la yidhaahdo murtadku waa mukalaf bifuruuci shariica amaa kaafirka asligu kuma aha mukalaf bifuruuci shariica madhabka shanaad waa qolyo odhanaya hala kala qaado takaaliifta qudhigeeda aan kala qaadno oo jihaadka mooyeen inta kale gaaladu mukalafuun bay ku yihiin alkufaaru waa mukalafuun bifuruuci shariica siwa aljihaad maa cada aljihaad qolyaa odhanaya waxay leeyihin gaalku see loo dhihi jihaad oo adigu isku jihaad haddii jihaadki mukalaf baad ku tamca waxay noqonaysaa adigu isdil oo isku jihaadoo eber iska dhig taana suuragal maa yidhaahdeen madabka lixaad waa madabka had iyo goor ashaacir ay u badantaho atawaquf waxay dhaheen adiladu waa iska hor timid markana tawaqaf gaalka dhihi mayna fi dunyaa waa mukhaatab furuuci shariica walaa hayru mukhaaab u bixi maydheen dheen litacaarud اladila ashaacirana u badan abulxasan alashcima laga soo guuriyaa madhabka horana u saxan qur-aankuna uu tilmaamayaa nusuustuna ay ku caddahay maa salakakum fii saqr qaaluu lam nakun min almusaliin walam nakun nuطcimu اlmiskiin wakuna nakhuudu maca alkhaa'idiin wakuna nukadibu bywm اddiin ayib suurad aayaddii suuraة اlfurqaan walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama اllahu ila biاlxaqi walaa yaznuun waxaa la daba dhigay وman yfعل ذلika yلقى أثاama يuضاacaf lah العadاaب ضعفayn idan يuضاacaf lah العadاab baa la yidhi maxaa loo laban laabi kufrigii iyo zinadii iyo qatlu nafs aladiina kafaruu wasaduu can sabiili اllahi zidnaahum cadaaba fowqa idan marka waxaa weeye furuucu shariica waxay keenaysaa ka tegiddeedii cadaab labalaba kordhahaya waa lag lagula xisaabtami waa lagugu ciqaabi maca alkufri qur-aanku adiladiisu hawsha aada iyo bay ogu caddahay wbitaali waa inagii soo inaga soo maray sababu takliif waxaa weye alinsaaniya ruuxan waa mukalaf caaqil ah baaliqa bini aadam ah makhluuq ilaahay abuuray wey addoon weeye adiga wax lagu saaray baa asaga saaran laakiin asagaa wuxuu noqday la keriwaa madaxa taagay oo kibray xilligii la baquujin lahaa ee la quwaaxi lahaa way dhiman tahay laakiin adduunku wax walba oo ku khaldamay zinadii xaaraantii ribada way u qoranta kulli waa loo qoraya aakharna waa lagula xisaabtamaya wayakhluud fiihi muhaanam markaa noqonays marka sababku waa sidaa laakiin xagga iltizaamka un baa la kala qaadaya oday waxay dhaheen masaladu masale athar balema inaga daaya adduunku mar haddaysa atharku aakhara ha iska ahaato adduunkana athar bay ku leedahay aakhara athar bay ku leedahay marka masalada waa masaladu sheekhu kuu sheegay shanta madhab baa marka ka u dambeeya inta kale uu kuu tilmaamay wuxuu ku yihi wadaadku waya mafruudaة fi takliif اlkaafiri bاlfuruuc fahuwa jaaئizu wawaaqicu sawaء bاlamri والnahyi wuxuu baabi'inayaa nimanka ku yidhi gaaladu waa mukhaaabuuna bالnawaahi la bاlma'muuraat wa sawaء fi اlamri bاljihaadi wغayr wuxuu baabi'inaya qolihii kala qaaday jihaadka iyo inta kale wa sawaء اlmurtadu wاlasliyun wuxuu ka baabi'inaya qolihii murtadku waa mukalaf asligu laakiin maya kadibna maakadkii loo kala qaaday murtadka iyo kaafirka asliga ayuu kuu tilmaamay oo laakin alasliya khufifa canhu ida aslama bikowni laa qada fi fawaa'idi saasuu marka ayib tan muxuu rabaa marka inuu kaga jawaabo intan dambe muxuu u keenay istidraag wuxuu u keenay uu kaga jawaabo hadduu kaafirka asliga ah murtad garan garanaya kaafirka asliga ah hadduu yahay mukalaf bifuruuci shariica markuu soo islaamo waajibaadka uu ka tegay maa la yidhahda la imow hadduu kaafirka asligu mukalaf bifuruuci shariica uu yahay oo laga rabay labaatankii sane gaalnimada uu ku gaamuray haddii wax walbo waajiba ka tagay uu salaaxaayo markuu soo islaamo maa la yidhaahdo hadda soo bilow labaatan sano ku dhufo oo min mxuu ahaayey saddex boqol lixdan iyo dhowr maalmood ah tiina ay gelayso shan salaadood isku dhufso malyankaa salaadda soo tukumaa la dhaho sheekh wuxuu ku leeyahay ilaahay baa raxmatan bilcibaad ooga khafiifiyey laakin alcadla wuxuu keenaya in la yidhaahdo la imow idan alraxmatu sabaqat adab اllahi subxaanaه wa taعala sidaas wey masle kaluu sheekhu u gudbay ama tacaluqu khiطaab اlwadci bihi ay bilkaafir bاtifaaq khiطaabkaa laga soo hadlay waa khiطaabu takliifiga ahaa kan laakiin khiطaabu wadciga asagaba caawa sharxi doona insha allah haddaan gaadhne isagu gala waa laga rabaa ama tacaluqu khiطaab اlwadci khiطaabu wadciga ku tacaluqiisa oo ku dhegaya bihi bilkaafiri fabاtifaaq waa masle itiaaqiya gaalku wuxuu jebiye waa laga dandhabi ruuxu dilo dankiisi waa lagu leeyahay xooluhu baabiyo waa laga rabaa ilmi yaraa sabiga daaimahababa laga diiday in laga cafiyo oo majnuunkiibaba laga diide mid caqligiisa qabaa laga yeelahaya waa laska rabaa wixii qaraamaada iyo xadgudub ah iyo bani aadan ku saabsan waa laga rabaa taana waa inaga soo sheegnay waa qadiyo u laabanaysa baab اlcadli baabulcadli waa inaga soo maray ruuxa bini aadamka dhibkaad u geysatay waa lagaa dandhabaya ama kaafir noqo ama muslim noqo ama noqo caaqil ama waxaad noqotaa majnuun ka sixat اlcuquud cuquudooda asixidoodii iyo wa fasaadiha gaalka hadduu wax kaa iibiyo beyciisa waa saxiix baad dhihi islaam buu guursa isagoo kaafir waxaad dhihi nikaaxaasi waa saxiix calaa ra'yi اljumhuur waana madhab alxanafiya wاlxanaabila wاshaaficiy maalikiyaduna asalka hore nagu diidana aakhir way ka waafaqeen meherkoodu waxay dhaheen waa faasid laakinanaa nuqiruhum calayh waa faasid laakin anaa iskaga dayno ayb idan ka sixat اlcuquudi wa fasaadiha cuquudda asixideeda iyo buriddeeda beecii waxaa di waa saxiix markuu oofsado shuruuddiisa iyo arkaantiisa ama muslim beec hala yimaado ama gaal hala yimaado baayicii mushtari hadda maantao dhan gaalada wax kala iibsataan ka warra beecooda rag dukaanlahedin ku jira laga yaaba oo isle ka shaqaysta oo waaraadka jaro alaabta kala tuura ma tamise maaha idan gaaladaa beecida dhex maray muxuu yahay haddaad tirado gaalada waa kayru mukhaadami furuuci shariica oo beecoodu ma asaxayo oo waxooda waa faasid oo waa ka kac aad tidhaahdo hadde wax idiin soconaya lama arko waa khitaab wadcigu maxaa yeelay mar walba oo beeca la hela arkaantiisa iyo shuruuddiisii shuruuddiisi waa asaxaya bikadi nadar iyadoon la eegaynin baayicuma muslim ba mise waa kaafir dayaanadiisa la eegi maayo waxaan la eegayaa keliya shaygan mafhuumkan sharciga inuu oofsaday arkaantiisa iyo shuruudiisin baa la fiiri ayib waa markuu khiaabku wadci yahay wa taratubi aahaariha aahaar اcuquud cuquudda aahaarkeeda dhalashadu ka dhalanayo beeca maxaa ka dhasha in adugu lacagta aad mulkido lagu siiye markaa tahay baayici ninkan mushtarigan u mulkiyo badeecadii oo uu ku danaysan karo nikaaxii waa sabab waa dhacay maxaa ka dhasha islaanta aad guursato inuu kuu banaan yahay galmadeedii xaqna ay kugu leedahay caruurta ay dhashana lagu tir aahaar wey yani wa taratubi aaaari ay axkaami lcuquud cuquudda wax ka dhalanay iyo wanaxwi daalika wiii la mid ah in lam yarjix hadduusan laabanin khiaab wadciga in lam yarji khiaab lwadci wayade faacilka yarjidhumin litakliifati su u laaban ay ila takliif khiaab wadcigu gaalada waa laga rabaa bilaa khilaafin way ku mashaqaysan yihiin caqdi ay sameeyeen haddii maanic ku qumo waa burahaya shardi haddii laga waayo waa faasid rugniga haddii laga waa sababkiisa ma asaxay kalmuslimi halkaas waa ka simannahay goormo laakiin in lam yarjic ilkhiaab ay khiaab alwadci litakliif hadduu u laabto markaa murantii baa geli khilaafka horan soo maray ee shanta madhab ahaa hal kaafiru mukhaaab bilfarci tii baa soo gelaysa fain rajaca eh, alwadcu ilayhi fain rajaca khiaab alwadcu ilayhi ila takliif wey haddii khiaab wadciga uu takliif u laabto ka taxriimi muطallaqatihi facala alkhilaafi الsaabiqi wa rujxaanu tacaluqii buu sheekhu ku yidhi way iska kooban tahay mar haddaa intii hore soo fahamtay intana ma adko haddii khitaabul wadcigii uu u laabto takliif oo isgalaangalaan oo xukunkii dhanna uu ka noqdo khitaab takliifoo daa ama samee ama la imow ah dhanna uu noqdo shay sabab lagu xidhaayo ama shardi lagu xidhaayo khilaafkii horaa soo galaya ka taxriimi muallaqatihi inaad tidhahdo waad furan tahay waa sabab haweenayda wadalqad baan kugu furay labaan kugu furay saddex baan kugu furay waad furan tahay lafdiga inuu afkaada ka soo baxo waa sababun liwuquuci alaaq ma tahay mise ma aha alaaqi markuu dhacana waxaa ka dhalanaya haweenayda aa furta inay xaaraan kaa tahay galmadeedii maxaa isgala markaa sabab iyo taxriim taxriim sababka la imaashihiisu mubaax buu ahaa ee waxaad ka hadlaysaa taratubu wuquuci اطalaaqi bilafdi اlmutakalimi wاlmutalafidi hadalkaad hadashay ee weedhu kaa soo baxday adoo qaasid ah waxaad leedahay garanaya meeshaad ku tuurayso waa sababkeena dalaaqaadu inuu dhaco haadaa khitaabu wadcin markuu dhacay maxaa ka dhashay haweenaydii la furay inay kaa noqoto xaaraan laba marka maxaa iskalay ataxriim waa min baab الtakliif taratub musababi calى sababihina waa wadci tiibu shaqu facala اlkhilaaf الsaabiq khilaafka hore kugu taana ku soconaysa oo haddaad qabtay waa mukalaf bifuruuc waxaad leedahay islaanta way kaa furantay gaal yahu umana galmoon kartid oo maxaa jira liannaka mukalafun bالtaxriim bitarki اlmuxarami wa ityaani اlwaajibi baad ku tahay banaanka mar facala khilaafi الsaabiqi wa rujxaan tacaluq tacaluqaana daahir ah waad soo marta de muxuu soo sheek soo rajaxay in kaafirku uu yahay mukhaaab bifuruuc shariica xukumka takliifiga ah iyo wadcigaana ay ku tacaluqahayaan midna biitifaaq midna cala alkhilaaf nacam buu ihi sheekhu damaanu itlaafihim mashruuط biاltizaami lilaxkaami lalxarbiy wuxuu ihi laakiin iska ogow adduunka marka la joogo damaanu itlaafihi dilka uu geysto gaalku iyo dhibka u geysto dandhibidiisu mashruuطun waxaa loo shardiyaa biltizaamin ilaxkaam axkaamta inuu iltizaamo inuuna dhex joogo ninku oo uu dimi yahay kitaabi ah jize aan ka qaadno aan maamuli karo oon gacan ku haynaa la rabaa gaal xarbihoo xabaddu soo lisahaya oo isku baaba'aysaan goormaad xukm laazimisaa ayb lalxarbiy xarbigu asagu laakiin ma aha madmuun biitlaafihim licadam اliltizaam la likufrihi cilada hadda wax looga dandhabi waaye ma aha inuu gaal yahay waxa weeye waa inuusan ahayn maqduur calayhi in laisku khalda ma aha wuxuu ihi sheekhu mashruuط biاltizaami inuu iltizaamo oo uu qaybo qaato lilaxkaami الsharciya la shardiya markaan wax ka dandhabayn lalxarbiy licadami iltizaamihi walicadami اlqudrati calayhi wey laa likufrihi kufrigu ma aha maanic min adamaan ee waa maay waynan ka qaadi karin awoodba omalin hadda ragga anagiibuba gumaadahaya annagii baaba isku baaba'ayno goormaan wax ka qaadnaa nin marka aad gacanta ku hayso oo iltisaamay axkaamtii ayaa markaasi wax laga dandhabahayaa wey waayo hadda haddaynan ka qaadi karin hadhow markaan ka adkaane uu gacanteenna yimaado ama uu soo islaamo maan xoolihoo dhanba weydiinay wixi o dhanba haddii nin walba oo fi lkufri dembigu geysta laga dandhaaba bacd alislaam waxaa ka dhici bayn culimadu fidno ka weyn qur-aankana tasriixiyeyba qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum ma qad sala ilaa ma qad sala weeye marka laakiin wuxuu u dhacay waa cadam aliltizaam aw alqudra weeye mooyaan ma aha kufrigiis intaa asaabica aan iskaga soconno muhiimaddu hadda waxaa weeye amaraة e, usuul baan ku jiraa iyo amaraة dalaail baan ku jiraa inaad suuraysato un axkaamta aad raadinayso waxay tahay wax dadka aad saarayso inaad ogaato un baa muhiim ah wixii kale hadda waa iska arar laakiin hadda intanoo masaajik wuxuu u sharxa ayaa ujeedaa horta xugumka ad adilada ka raadinayso iyo waxa dadka aad saarayso ama aad ka ridayso horta faham suura ka qaado suwarkii e, fahamkii iyo suuraysigii axkaamu sharciya ayuu sheekhu dhex socdaa ayb wuxuu soo yidhi waa khiطaab اllahi اlmutacaliq bficl اmukalaf اqtiضاءa tibaada sharxaaya almasأla الsaabica ma huwa الاqtiضاء waynu soo maray aliqtiضاء inuu ifticaal min qaضى yaqdi wa huwa طalb wuxuu hi aliqtiضاء codsiga iyo طalabka lagaa dalbaya shay inaad samayso huwa طalb iqtiduh iqtiduh waa طalb hadda ka horna waa inagii muqadimada kusoo marray marar baa wax lagu lagu sharxaa ama lagu qeexaa biاlqisma biاlqisma iqtidaaga hadda wuxuu rabaa inuu ku qeexo oo ku tacriifiyo biاlqisma wuxuu ku leey sheikhu aliqtidaau huwa alab ima lificlin wujuudiyin jasman in lagaa codsaday fal inaad samayso ood hirgeliso imaa lificlin wujuudiyin baa kuu qadanaa de ila ficilkaanu soo maray shay la hirgelinayo shay laga joogsanayo ficli tarki ah iyo mid wujuudi ah jazman si go-an in lagaaga dalbo fa iijaabunkaas waa waajib waa waajibin ilaahay waajibiyey dhowr goor maniga soo taxriimka iyo iijaabka iyo istixbaabka iyo hawlahaas waa maxay waa hawlu noqonaysa xaakimka allah subxaana wa tacaala xukunka rabbi makuu rido tacaluquu falki ku tacalluqayna waxaad ka cabiri wujuub aad ka cabiri iyo manduub iyo xurmo iyo xaaraan iyoad ka cabiraysaa farqi baa udhexeeya aw ayra jamin aw hayri jamin imaa wahuwa alab ima lificlin jazman fa iijaabun ama inuu yahay lialabi ficlin wujuudiyin ayri jazmin oon la goynin fanadbun waa sunno waa sunno iijaabka ama waajibka asalkiisu waa asuquud haddana waa maxay xil baa kugu duldhacay baa loo jeeda ilaahay baana ku saaray ama nadbu luqatan waa laftirkiisu waa aalab wadacwa in lagu dhawaaqo ama lagu gacanhaadiyo ama wax lagaa codsado haddii shay samee lagu yidhaha si go-an falkaas samee lagu yah fal wujuuda uu yahay waa waa iijaabin waxbaa lagugu waajibiyey waxbaa lagu saaray haddii shay lagaa dalbo oo samee lagu yidhaahda shay go-an oo khiyaar usan kaaga furayn usan ahayna waa nadb ayb wa tarku jazman fataxriimu in shay ka tal lagu yidhaahdo si go-an oga tal yidhahdo fataxriim waxbaa lagaa xarimay aw ayri jazmin aw ayra jazmin waxaad tidhahdaa fakaraahatu wey karaahadu asalkeedu waa khilaaf iraada waxaadan doonaynin karaahadu asalkeedu waa khilaaf iraada waxaadan rabin ood kahonayso haddii shaygii ka tag lagu yidhaahda laakiin uusan go'onayn oo weli khiyaar furan yahayna fa karaahato waa goorma laakiin in kaana hadduu yahay tarkigaas hayru majsuumka ah binahyin bisababi nahyin maqsuudin weliba loo golleeyahay ay mustaqilin nahyiga maqsuudka ah wixii ka dhasha waa leedaha makruuh makruuh la yidhaahdaa ee mustaqil ah oon imanayn min baabi aliltizaam min baabi cafwan alluzuum aw adimni aan ahayn ayib laa dimniyin laa binahyin dimniyin liamrin bididdi laakiin shayga lagaga reebay nahyi dimni ah kaasoo ka soo baxay shay lagu amray dartii bisabi diddun ooga yimid kaa lama yidhaahda makruuh xagga istilaaxa fiqiyaadka ee ma aha hadda wax qur-aanku ka hadlay ama shareecadu ka hadhay laakiin wadaaddaha waxay kala qaadeen makruuhigi baa kala awood badan isagaa maraatib leh daliil cad aayad xadiid ijmaac nas haddii si toosa waxaan iska daa lagu yidhaahdo lagaa reebo laakiin marka la fiiri uu yahay si aan go-nayno karahaan kaa dhahayna laakiin shay lagu amray cagsigiisa wax ka dhalanaya waxaan lena waa khilaaf alawla waa khilaaf اwl waxaan ku uhi istaag macnida waa maxay ha foororsanin ha fadhiisanin idan waxaan ku amray inaad istaagto waxaanan kaa nahiyey inaad fadhido ama foororsato idan nahyigaasi maa nahyi maqsuud ah maxaa ka dhashay amar lagu amray buu ka soo baxahaya amar lagu amray tiibu kaala dhaco ku yidhi way iman doontaa insha allahu tacaala in kaana binahyin maqsuudin ay mustaqilin waa karaaho laa nahyin dimniyin fangalahya liamrin amar bididdi ka soorje dartii shayga haddii lagu amro waa idinka soo marayn alamru bishayi nahyun cabdidihi ama waa mustalzimu lidihi waa masale khilaafi waan gaari doonaa muhiimaddu waxaa weeye nahyigu marna waa toos marna waa dadban yahay marku goormuu toos yahay waxaan ha samaynin waa nahyi toos ah marna waa dad badan yahayo shaygan samee baan ku idhi macnaheedu waa maxay ha ka tegin wixii ka soo horjeeday kaasaa loo yaqaanaa marka nahyo dembi ah wixii kadh ka dhasha wuu keeni doonaa nahyiga demniga ah, wixii ka dhasha wuu keeni doona hadda wuxuu laakiin makruuhi ama karaahada inaad fahanto waa annahyu can shay aw almru bitarki gayra jazmin binahyin maqsuudin ayib fakaraahato warubama waxaa laga yaabaa quyidad in la qaydo la dabro alkaraahatu karaha in la dabro biidaafatiha in loo aaneeya litaxriim in la karaaha taxriim baa laga yaabaa fa yuqaal waxaa lo odhan karaahatu taxriimin wey inaad yidhahdaan fuqahada way ku badanta waad arkaysa warubama waxaa laga yaabaa uطliqat ilkaraahatu karaahadii in la iطlaaqo cala ataxriimi shay xaaraam ah in karaha layaa laga yaabaa shay waa makruuh aimadu ku yidhahdan akrahu kada aysan ku dhihin waa xaaraan ay ka beegsadaan min ayri idaafatiha iyadoo inkaraada loo aanaynin ilayhi ila taxriim kullu dalik kaana sayuhu cinda rabbika makruuhan makruuhan makaraadan laga hadlaya ma ah xaaraam wey ahi maxay wadaaddo oga leexanayaan sheekhu wuxuu kuu sheeg karaahadi ah, hadda soo marta ha khaldami weeye meeshii karaaha aad ku maqasho khitaabka wadaadaha culammada hore mutaqadim ha u qaadani wey karaah walba inay tahay tan ah اladي umira btarki tarkan ayra jazmin ha u qaadanin bas ah ha khaldamin bu ku leeyahay ayib mar baa loo laga yaaba in karaaho taxriim la yidhaahdo mar baa laga yaaba in karaahaba intii la ilaaqo loo jeedo xaaraamtii qudhigeeda loo jeedo maxaa saa loo yah taxaashiyan ka afgobaadsi min ilaaq الtaxriimi taxriim in la ilaaqa laga carabaabayo bidannin shay daliil danni ah wastidqaalan culaysi la culaystay baa looga leedahay lahu ay litaxriim walaa taqulu lima tasifu alsinatkum اlkadib hada xalaalu wahada xaraam bay ka cararahayaan qul allahu adina lakum am calى اllahi taftaruun qul arأytum ma anzl اllahu lakum min risqi fajacaltum minhu xaraama وxalaala qul allahu adina alimaam abu yusuf alqaadi kitaabkiisa aradd calى sir اlawsaaci haaficina uu radiyey awaaibaa awsaaciba wuxuu galay abu camr muxuu ahaa cabdiraxmaan bn camr alawsaaci wuxuu galay wadaadihii xanafiya ciraaqiyiin buu eber ka dhigay markaasaa abu yuusuf qaadooda isna faqiiha xaggana xadiabaab isna weerar ku qaaday dhulkuu la galay shaafici baa intasara lilawsaaci calaa abu yusuf alqaadi fi lum oo laisku baaba'ay khulaasada waxaan ka rabaa kitaabka wuxuu ku sheegay salafku inay dhaqan u lahaayeen inaysan idlaaqin lafdu xaaraam iyo taxriim ayagoo iska inan waciidka qur-aanka ku yimid shay ay hubaan inuu xaaraan yahay waxay dhahayaan akrahu kada yukrah laa yucjibunii ma jecli waa laga fiican yahay haddaad adil u haystaa laakiin maadaama shaygaa shay maqtuuc agtiisa usan ka ahayn oo khilaaf aqbali karo ama ixtimaal walow baciid baan ku jiro wuxuu rabaa inuu yidhaahdo warayfahan shaygu waan kaagala hadlay sheekhu maxaaraan baa warka caddee xisaabahan gadaal bay ka yimaadeen alimaam alhazali wuxuu leeya shaafic caadis waxaa weeye anlaa yuطliqa ataxriima wainama yakhtaru اkaraahata fii kutubihi buui hazali hadda uu ka hadlaa qadiyada u cadday iska tiibuu sheeku kuu sheegaya laakiin annagu waxaa badan masale iska ijtihaadiya waliba daqiiqa inaad goyso xaaraan waliba kitaab jamca ku marto kadibna dadkaad ku layso wa ku dabdiciso ku tafsiiqiso balaa ka dhacdo marka taasuu shee intaa shee kala hadlaya bidanintaa basa ma aha bidanintaasi tacliilkaa ma arag aniga tacliilkaasi bidanintaa mutaahiriin baa iska leh laakiin ka wastidqaalan lahu baa sax ah oo ay soo guuriyeen salafku soo guuriyey mxuu ahaa abu yuusuf alqaadi soo guuriyey xataa ibnu taymiya ibnu qayim kutubtooda ay ku soo guuriyaan bal maalikiyadu qawaaciddooda way ku dareen way ku dareen kutubtooda qawacidda way ku tiriyaan laakiin asagu waa laga yaaba inuu milicsanayo martabadii adilada daniya iyo aciyan loo qaybiyo modaad ku eegay fain kaana hadduu yahay atarku hayr aljaazim tarkigii aan la goynin en bir lagu goynin hadduu yahay binahyin dimniyin reebid maldahan oo fangalaysa amar ama amar ka hoos baxaysa fahwa kaasi mancu reebid baa le min shayin lagaa reebay shaygaasoo khilaafi اlwlaa sida habboonay si ka duwan ah waxaan sheekhu ma xaaraan ba war ma xaaraan me waa laga haboon yahan ku leeyahay waa laga haboon yahay waa laga quruxsan yahay khilaaf اlawla kaa u yaqaanaan wadaado khilaaf اlawla musطalaxa khilaaf اlawla mutaakiriin baa samey mutaqadimiinta shuqul kuma laha fain kaana tarku غayr اljaazimi binahyin dimniyin fahwa mancu min shayin khilaaf اlawla saasaa loo jeedaa waxay ku midaleen shaaficiyadu soomu yowmi carafa lilxaaj ninka xaajiga ah maalinka carafa inuu soomo way u bannaan tahay laakiin waa khilaaf alawlaa maalin milic dhacayso oo acmaal badan la qabanayo oo bankaa la taagan yahay oo waxaa weeye habeenkii o dhan la guuro oo musdelifa loo sii socdo waa halis wey maantao dhan taagnow caawo dhanna guuro ku jir bere aroortina yowm naxr yowm alxaji alakbari fooda geli waa hawl culus marka xaajiga waxaa fiican weeye inuu maalinka carafo iska afro suu nabigu u yeelay sal l slam haddii laakiin uu soomo waxaan leenahay sidii habbooneed si ka fiican mxuu ahaa si aan habboonayn buu yeelaan leenahay si aan habboonayn bu khilaaf lwlaa maxaa yeelay ma hayna nahyi cad nahyi odhanayaa laa yasumi الsaa'imu fii ywmi carafa laa yasum eh, almuxrimu ma hayno mxu mxuu ahaa yasuumu اlmuxrimu ywma carafa ma hayno laakiin nebi maxamed oon soomin maalinka mxuu ahaay eh, carafo maalin dhib badan ah hawlahaasa waxaan ka qaadanay iyo asagoo kaa mashquulinba acmaashii maalinkaa la qaban lahayo ducadii badnayd iyo istaagii marka hadduu amar ama ha noqdo amarka mustaxab ama ha noqdo amar waajib uu ka hoosbaxo ama laga fahmo kaasaa khilaaf alawlaa la yidhahda alxijaama lisaaim baa kole lagu miaaliyaa shaaficiyadu waxay ku miaaliyan kale nafdiga inaad markaad weyse qaadato aad saydho biyaha intaad iska marubiso aad saydho inaad tugaali intaad qaadato min shafa yar ismarmayso isgeejiso hawlahaas oo dhan bay shaaficiyadu ku miaaliyaan ayb habeen dhawood waan ku miaalinayna aلزawaaج biاlkitaabiyaat aلزawaaج biاlkitaabiyaat macnahaasana ka inta kaleo dhanba miaalkaasa ka fiican aan soo sheego dhanba kaasaa igala quruxsan aniga shaksiyan maxaa yeelay haweenka kitaabiyaadka in la guursado sharcigu sooma banayn ayb laakiin shaaricu wuxuu ku amray inaad gabadh muslimad ah oo diinla aad guursato fadfar bidaati الdiini taribad yadaag amarkaasi maqsuudka maxaa ka hoos in laga fiican yahay wixii aan muslimad ahayn muslimadda weliba qiimaha badan waxaan ahayn oo dhan xaaraan way dhihi mayno xataa toos u dhihi mayno waxaan leenahay waa khilaafu اlawlaa lanna waa karaaha ka soo baxday amar la tuuray yay ka soo baxday sheekhu marka wuxuu yidhi wtakyiiru dooransiinti liqtidaa iyo takhyiir buu kusoo yidhi huwa alibaaxato wey shaygii sameena laguma dhihin daana laguma dhihin shaygii sameede laba qaybood mu noqda samayn amar go-an oo samee ah khiyaarna malhid ah oo waajib noqday iijaab iyo mid khiyaar kuu furan yahay oo nadba uu noqday oo yani jasmi jirin kii daa oo ka hadhna wuxuu noqday labo karaahay iyo taxriim taxriimku waa maxay waa tarki majzuum ah aadan khiyaar lahayn oo go-an bidixi midig midna aan looga leexan karin karaahiyadani wuxuu noqday amar lagaa afan tarki lagaa codsaday inaad shayga ka tagto laakiin aan majzuum ahayn midkaa khayru majzuumkaa laba noqdayoo nahyi toos kugu dhachaya iyo nahyi ka soo hoosbaxay amar la tuuray ama lagugu soo wajahay kaa midka ka hoosbaxay amarka waa l khilaaf lwlaa midkaan ka hoosbixina tooskaana maqsuudkaana karaahadii ibaaxadii samee iyo daamin mukhayar baatay ifcal aw laa tafcal wey gadhow lagu daaya gafuur dhaaf wey ama alafcaal muxuu soo yidhi sheekhu khitaab ullahi almutacalliqu bificli اlmukalaf falki buu rabaa asaguna magacyuu qaataaye magacyuu inu sharxo ama alafcaal alati tatacallaqu biha hadihi اlaxkaamu axkaamta te waa taxriimkii iijaabkii nadbigii karaahadii ibaaxadii axkaamta xagga rabbi ka timid waa inaga suwar qaybino nidhi xukumka xagga rabbi ka yimid iyo falki uu qabanayay lagaa reedaya ama lagu dirayay laba kala shay wey afcaashi marka markuu xukumkii qabto assaadiq min almawla subxaanaه wa tacaala magacay qadan lahayd buu sheekhu sharxaya hadda ku tirinaya ama alafcaal afcaasha alati taasoo tacallaqu ku xidhan tacallaqu ay ku xidhan tahay af ay ku dhegayso bihaa ayada haadihi alaxkaam axkaamta la soo sheegay shanta ah fayusaagu lahaa minha asmaa axkaamta ku dhegtay awgeed yaa magacya looga dhalaalinaya taxriim baa ku dhegay waxaan lena falki waa xaaraan baan dhahna falki ficilkan aad samaynayso dhihi mayse waa taxriim waxaad dhihi waa xaaraan waa muxaram ida farqigaas shku ka hadlay famaa tacalaqa bihi اlijaabu fahuwa waajibu iijaab agga rabi ka yimid falkuu abtay ee uu ku joogsado waa l ahw waajibun alki wey waxaa lagu magacaabaa fardan wa laaziman wa xatman wa maktuuban intuba waa lagu magacaabaa fardi baa le qur-aanku waa istimaal sunadan isticmaasha waa laaziman wa xatman laazimka ad waa shay kugu dhega xatmiguna waa shayga asaguna ku qabtay laazimku la macnaya wa maktuuban mid lagugu dul qoray kutiba qur ku badan tahay ayib wa rasmuhu rasmu lficli lwaajib wey ma aha warasmuhu rasmu iijaab maaha iijaab waad soo martay tacriifkiis wa rasmuhu qeexidiisi la qeexo alficil waajib ficilka waajibka qeexidiisu waxaa weeye maa duma taarikuhu waa shaygaa la cambaareeyo ruuxii ka taga waa falka la cambaaraynayo ee la dhaleecaynayo ruuxii ka taga ee caayan yahay sharcan madmuum uu noqonayo faacilkiisa taasi markaa aan ka tagno wa ama maa tacalaqa bihi اnadbu falka uu qabtay xukunkii nadbiga ahaa fa yursam waxaa lagu qeexaa fa yuxad buu ka kan waa rasmi xad ma aha xad iyo rasmi wux udhexeeya waa soo bay la tahay fa yursam lagu qeexayaa binafyi dami taarikihi waxaa lee falka ruuxii ka taga aan la cambaaraynaynin ee shareecadu aysan caayaynin waxaan leenahay waa maa kwni maca kownihi yumdaxu faaciluhu weliba iyadoo ruuxii samee la ammaanayo mustaxab iyo manduub ruuxii la yimaado waa ammaanan yahay hadduu ka tagana ma cayno harcan wayusama waxaa magayaan magacyuhu qaata ka mida lagu magacaaba manduuban wa wlaa mid haboon baa la yidhahdaa wa sunatan ariiq baa la mustaxaba mid la jecel yahay baa la wa aacatan alla hogaansan baa la yidhahda wa qurbatan dhawaashaa la yidhahdaa wa raqbatan wuxuu sharcu jecel yahay baa la yidhahdaa wa naflan ziyaado dheeraada la yidhahda waajibka ka dheeraada intaas magacyab waa aata qolyo kala qadaada tacaariif maalikiyada oo hawshan isku rafaadiya waa jiraan sunada iyo nafliga iyo rabada qaybi laakiin mar hadduu kuusoo sheegay alfarqu bayna alwaajib wاnajd intaas magaca u bixi wamaa tacalaqa bihi wuxuu ku dhego bihi taxriimu falke wamaa tacalaqa bihi ataxriim waa falalkiiba hadda laga hadlaya falka uu taxriimku qabto yursam asna waxaa lagu qeexayaa biannahu اladii yudamu faaciluhu waa falka ninka sameeya la caaye wa yusama waxaa lagu magac dhabaa xaraaman baa xirmina mar in la laga yaabo wa maxduuran mid la mamnuucay baa la yidhahdaa wa macsiyatan alla kukacansayrid baa la wa iman dembi baa la wa masjuuran canhu shay layska hareebay baa la yidhahda ama layska fiijiyey wa faaxishata shay ba-ano xun la qallafsan wa demban dembi baa wa sayi'atan xumaan baa la وabiixan mid ba-anoo foolxun baa la ydhahdaa وaxarajan culays iyo dhib baa la ydhahdaa وacuquubatan ciqaab iyo وatajriixan dhaawacid ruuii same la dhaawacayo oo diinkiisiba la gaadhayo ma tacalaqa bihi اkarah maadaama uu fudud yaha waan dareerin bay la tahay dhib ma laha وma tacalaqa bihi اkarah falka ay karaahadu ku tacalluqdayna ayb makruuhun baa la yidhahdaa asaguna makruuh baad dhihi horaan karaahu ahaa karaahadu waxay ahayd xukumkii buu ahaa hunaa makruh falku waa makruh wa rasmuhu waxaa lagu qeexaa annahu yumdaxu taariku walaa yudamu faaciluhu ninkii ka taga waa ammaanan yahay ninkii sameeyana lama caayo ma cambaaraysno lann karaahadu ninkii ka fogaada iskaga taga nin fiican wey waa wanaagsan si fiican buu yeelay ninkii laakiin ku dhaca dhihi mayno waa waa xun yahay nin xun way dhihi mayno warubbamaa cubira canhu waxaa laga yaabaa in laga cabiro canhu can ilmakruh biannahu mubaqadun waa la necab yahay waa shay aan la jeclayn wadaad suudaani wuxuu yidhi markaan rabna inaan caamada iyo shacabka waxu sheegno xisaabtan aan ka dayno muxuu ahaa waxaan aan wadadno aan dhahno sheega ilahi wuu jeceli kana ilahay ma jeclo bas dhalinyarada kubadu ceersaan utagna falkaan joojiye sheekhu ma xaaraanba xaaraanna u kaadiye waxaan aan samaysa ilahay ma jecel iyo mise ma jecel iga jawaaba maxay ku jawaabayaan ilaahay ma jecla ina keena wuxuu rabbi jecel yahay aan wada aadnay soo socdo xisaabtao dhan iga daaya may lama dayn karin xisaabta waxaan loo dayn karin mustalaxaad cilmi ah oo adila ku dhisan weeye laakiin markaan dariiq iyo usluub dacwo aan dooranayna dhib ma laha adugu saa dadku usoo dargelinayso aday kuu taalla hadday jadiidiye ku qabtana xog le wasaa'ilu dacwa tawqifiya marka wasaa'ilu dacwa waa tawqifiya far uu nabigu u taagan ma taagi kartaan oo cajalo ma qaybin karo mamnuuc wasaaishu waa in looga dambeeyo kutaab bayba ka qoran horta iskaga qaadeen waxaan aansan lahayn oo abaaiil ah wadaadkii cabdika mxuu ah cabdisalaam cabdikarim barjas iyo arsaalo dhan ka qoro yidhi wasaailu dacwa inay tawqiifi tahay wadaadaha baskaa ka tegi doona waxba ayan kulugoyn shacaaadi baan idhi qolyahan takfiirka maad la hadashid iyagaaba gaajo u dhamaana faraha ka qaada si u fadhiyaan bari meelaha u joogaan hilibka oga caraan iyagaa dhagabeeri doona indhahana faraha ka qaada marka waxaa weeye lasku dhibina wa ama khilaaf اlأwlى khilaaf اlأwluhu farasmuhu qeexidiisu waxaa weeye milu rasmi اlmakruh makruh sidaa loo qeexaya inu u qeexaynaa wain kaana haba ahaado almancu fi lmakruhi ashad almancu fi lmakruhi ashadda reebidda layska reebay makruuhaaba ka adkaato oo ka cuslaato reebidda layska reebay khilaafu lawlaha walaa yakfaa daadaynu soo maray midna binahyin maqsuudin baa lagaaga reebay midna nahyi dimni oo ka soo baxay didd almr ayib walaa yakfaa mana qarsoona annahu yuqaalu in lahu in lagu odhan khilaafu lawlihi khilaafu sunna lagu dhihi sidii fiican ahayn weeye aw naxwu mimaa sabaqa iyo wixii la halmaalee magacyaana wuu qaataa magacihii badnaa uu soo qaatay makruuh wuu qaadan karaa wey ayib w meel walba makruh la geliy waad dhihi kartaa wy wama tacalaqa bihi libaaxatu wama alafcaal mubaaxun way asaguna banayntii ilaahay uu baneeyey falka ay ku tacalluqdo waxaan lena waa mubaax falkaani wa yuqaalu lahu jaa-isna la odhan waa bannaan wa muwasacun fiihi mid la waasiciiyey samayntiisii iyo ka tegidiisa wa muطlaqun mid la furay wa xalaalun mid xalaal ah oon saxar kaa soo wa rasmuhu qeexidiisuna waxaa weeye mubaaxi maa khalaa waa falki ka madhnaada min madxin ammaan iyo wadanbin cambaarayn lidaati baad ku dari iskii marka loo fiiriyo haddaad samaysaan lagugu ammaani maayo haddaad ka tagtana lagugu cambaarayn maayo lagugu caayi maayo marka iskii loo fiiriyo laakiin haddii shayga mubaaxa aad kaga mashquulsho waajibaad waa maxay wuu caayan yahay shaygii mubaaxa haddaad mustaxabaad fara badan iyo nawaafil iyo khayraad kaga mashquulsho kale asna waa khilaaf اlwlى karaahuna isu bedelahaya mar inuu xaaraan noqda laga yaaba tacriifkan waa markaan u fiirina falka bixaddi daatihi marka la fiiriyo iskii loo fir waa ka tacaluqa iyo waxyaabuu baabeynayo markaan la eegin waxaan leenahay waa maa khalaa min madxin wa damin lidaatihi waqad yustacmalu in loo isticmaala laga yaabaa mubaaxi likulli ma siwa اlxaraam wax walboon xaaraan ahayn inaad tiraado mubaax baa laga yaabaa maxaa yeelay macno guud baad firin shayga waajibka ah in la samey ma bannaanta haabadda way bannaanta weliba waa laazim baad ii daba dhigi horta intaada gaarin horta ma bannaanta ah waa mubax baan ku leh shayga mustaxabka in la yimaad way fiican tahay mubaax shay walbo inaad ku dhaqaaqdo sharcigu kuu fasaxay yaa mar waxaa laga odhanayaa mubaax waa mubaax marka markaasi huwa acamu min alwaajibi wاlmakruuhi wاnadbi waxoo dhanba wax walboon xaaraam ahayn yaa soo gelaya uli ma siwaraam fayuqaabalu waxaa laga horgeyni mubaaxi bihi biاlxaraam xaraamkii wuu ka hor imanaya idan haddii ashaado waa shay xaraama iyo shay mubaaxa mubaax waxaad ujeeddaa waa mubaaxun ficluhu maca اluzuum mubaaxun ficluhu maca alkaraahiya mubaaxun ficluhu maca alistixbaabi wاlmadxi saddexda kaleo dhan baa halka aad gelinaysa ayb intaa waa asmaadi athaamina masalada sideedaad tanqasimu alafcaalu afcaashu waxay u qaybsantaa bisababi tacaluq اlaxkaam axkaamta alle ee ku tacalluqda marka la eego axkaamta hadda tan waxaa weeye waa xurmadii qabatay ayada tii qabatay wey hadda ma ah xukumkii taxriimka ahaa iyo karaahiyadii iyo ibaaxadii iyo nadbigii ma aha huna waa maxay waa xaaraantii iyo makruuhii falkii markuu xukumka ku dhago muxuu isbedelayaa qabiix iyo xasan shay xun iyo shay wanaagsan labadaasuu kala guy bukuu sheekhu tanqasibu alafcaalu afcaasha waxay u qaybsantaha mukalafiintu ay la imanayaan bisababi tacaluqi alaxkaam dhegidda axkaamtu ay ku dhegta awgeed ilaa xasanin shay wanaagsan iyo wa qabiixin mid ba-an oo wanaagsanin oo xun maslena waan ku dagaalanaa weli waxaa dagaalka waxaa socda caqligu xug ma leeyahay ma laha tii socota jumhuur waay abaan jumhuur waxay qabaan marka tan la maraya maslata afcaasha xukumkeeda la marayo oo weliba afcaashii min xay xukumka sharciga fuulaya la eegayo waxaa loo laabanaya haarica haarica loo laabanaya axkaamta caqligeeda inoo dambayso horta fakulu ma'duunin sharcan shay walboo sharcigu kugu fasaxay faxasanu waa wanaagsan yahay fadakala fi اlxasani xasankii waxaa gudagelay alwaajibu wاlmandubu wاlmubaax qolya waxay mubaaxa laga daayo mubaax xasan ma aha mubaax waa shay iska furan waxaan naga dayn xasanka leanna waa wasfi dheeraad ah inuu isagu wanaagsan yahay khilaafkiisuna wuxuu yahay mana ahay dhehen wadaaddaa ka dagaalamaya iska socdo wamaa tacalaqa bihi الnahyu min alafcaal faqabiixu fadakala fi اlqabiixi waxaa gudagelay alxaraam wاlmakruh makruhii baa gudagelaya wakada waxaa gudagelaya qabiixi khilaafu lwlaa sida haboone sidaan ka ahayna waxay ku jirtaa qabiixa liannahu khilaafu lwluhu shabiihun bihi ay bilmakruh makruhu shabahaa oo la mid yahay walaakin alarjaxa sida arjaxa waxaa wey bui eh, birmaawi maa qaalahu imaam اlxaramayn wuxuu sheegay fii kitaabihi annihaaya iyo burhaankaba uu ku sheegay ana almakruuha laa xasan walaa qabiix makruuhu laa xasan wala mana wanaagsana mana xumo ayib sidaasoo isagu maray maxaa yil haddaad tirada waa xasan waxaa ka imanaysa way leeyihiin ruuxii ka tegay inuu ku dhacay qubxi haddii la yidhaahdo waa qabiixna waxaa ka dhalanaysa ruuxii samey inuu yahay madmuum madmuum inuu yahay madmuumna ma ahayn saa darteed afkaan kala qaadna eh, juwayni oon dhahno laa xasan walaa qabiix <laughs> ayb halkaasuu isagu baray qiila waxaa la yidhi wayanbaqii waxaa kaloo habboon an yakuuna khilaafu اlwlى kadalika khilaafulawlahun waasna inuu sidaa noqdo oo la xasan walaa qabiix liannahu ashbahu bihi maxaa idin dhiga anuu ashbahu bihim baa ii qoran ashbaha idin dhiga miya aniga hada ima xarakayso ashbahu bayna ku fiican tahay ayib liannahu daas waxay u noqonaysaa khilaaf alawlihi asagaa la soo hayey ashbahu bihi asaga ay bilmakruuhi asagaa u eg wax ooga egna ma jiro mar haddii makruuh xasan iyo qabiix noqon waayo khilaaf alawla asagaaba kasii daran wey sidaasay kule muuqata masaladu ataasica masalada sagaalaad tan xoogo way yardhi badan tahay marka iyadu aynu balyar wax ka sheeg sheegno intaa waa suuro guud bay iska ahayd masladan waxay ku saabsan tahay amarka mulaqa ah iyo shayga makruuha ama muxaramka may kulmi karaan masale caqliya intaan sharciga la gaadhin ma dhici kartaa shaygan in lagaa dalba samayntiisa wabid isla markaana aad ka reeban samayntiisa ifcal walaa tafcal ma kulmi karaan wey samee iyo ha samayna ma kulmi karaan maxaa yeelay man manyu canhu ama makruuhu iyo muxaramku mustaxabka iyo waajib waa diddaan iska soo horjeeda did iyo did bay isku yihiin shayna waa maطluub اlficli midna waa maطluub الtarki kanka tegidiisaa lagaa dalbayo lagaa codsanaya midna la imaanshihiisi iyo hirgelintiisaa lagaa codsanaya marka ma kulmi karaan ayaa laga hadlaya si marka eh, bal loo fahmo saddex suuro way masaailka hadda la isku hayo saddex suuro laba waa macquul midna waa hayru macquul matala waxaan ku idhi miaalka ay fuqahada anadu sheegaan suuriyiinta shaaficiyada haddaan ku miaalino si loo suuro dhaweeyo waxaan ku idhi matala maradan tol iyo ha tolin khid hada thawb walaa takhidhu baan ku idhi suuragal ba mush macquul samee iyo ha samaynin fii ficlin waaxidin suuragal ma kulmi karaan marka amar muطlaqa iyo nahyi muطlaqa fii anin waaxidin lannahumaa diddaan wey hadihi suura ma dhici ku iman mayso suurada labaad waxaan ku uhi maradan tol marada tol baan ku idhi gurigaana ha gelin maradan ii tol gurigaana ha gelin banku maradii baad toshay gurigii aan kaa reebay gelidiisi baad ku dhex toshay shaygii layamrame la imid oo muxuu ahaa maradii waan tolay shaygii laga reebayna waan ku dhacay oo maxaan ku dhacay gurigii baan galay ninkaas asaga haddii la rabo in la abaalmariyo oo lagu abaalmarada marada tolideedii xaggana la ciqaabo lagu ciqaabo guriga gelidiisii ciqaab ma mudan yahay min jihatin abaalmarin ma mhay mudan yahay min jihatin ukhra waad fahanteen mar male idan kaana waa macquul hada waa macquul asagaa edabdarra sameeyey oo isu geeyey amarkii goonidan saaray iyo wixii aan ka reeyayba isla doontay edabdarrada waa asaga dhanna wuu edab daran yahay dhanna waa wanaagsan yahay waa ay bay ila tahay taana waxaad ku fahmi kartaa asalaatu fi daari اlmaqsuuba haddaad salaad ku tukato daar la dhacay suuradaad ku fahmi lahayd weeye mid kale gaal iyo muslim isdaba taagan baad aragtay muslimkii baad xabadii dhex marisay ishaad ka riday muslimkii waa dishay gaalkina waa dishay biramyati waaxida dilka aan gaalka dila ma laga abaalmarin mise laga abaalmarin maayo mar ba muslim ka farxasha mise waxaa suuragal ah muslimka aan kasu dila in lai qisaaso xaggana aan noqdo mujrim dembiile ah in la qisaaso diya layga qaato waciidna isugahayo haddaanan toobad keenin dhanna aan ka ahay qaatilu lkaafiri gaal iyo qaatilu kuma kulmaan fii jahannama ilan gaal baan dar ilahay u dilay edab darro kalena waan sii sameeyey ka warrama ma la suuraysan karaa inaad kulmiso bayna الطaaca fii qatl الكaafir wa bayna الmacصiya fii qatl الmuslim caqli ma suuraysan kartaa idan macquul ma tamise maaha macquul suuradaas waxay la socotaa tii maradan tol gurigaana hagelin iska daad midda saddexaadaan kuu sheega marka waxaan ku idhi maradan tol gurigaana ha ku dhex tolin maradan ii tol gurigaana kuma dhex toli kartid baan ku gurigii baan ku dhex tolay maradii wax la diray ma sameeyey mise ma samayn ma aanan samayn abadan maradan ii tol baan ku idhi gurigaasna ha igaga dhex tolin waxaan kuu dara wuxuu aha maro la tolo oo guryaha lagu tolo iyo bannaanaha adna waxaad la timid hawl aanan kuu dirsaninba waxaan kuu diray ma aha xanafiyadu suuradan waxay suuraysteen inay lahayd laba jiho la kala qaadi karo annaguna waxaa nidhi waa jumhuur culamaai suuragal ma ah miaalhu annahyu can sawmi ywm اnaxri wa ywm اlciidi waxaan lagaa reebay ywm naxri inaad soonto ayaamu tashriiq aad soonto maalmaha ciidda la soomo xanafi waxay dhaheen soonka aad soontayna waa saxo waa taaco ciid inaad ku beegtayna waa macsiyo dhan dembi inaad ka tahay dhanna heer saraatay dheheen annagu waxaan idhi waa khaldantihiina mush macquul waa maxay sharcigu wuxuu kaa raba maxay waa sawmun waaqicun fii ciid sawmun waaqicun fii ayaami tashriic wixii lagaa reebay wuxuu ahaa soom wata biwasfi alciidi wاlnaxri wاtashriiq maba ahayn soom mujarad ah tusaale haddaan kuu sheegay weeye maradan tol haaran ku dhex tolin gurigaas soom buu sharcigu ku hana soomin maalin ciid lama kala qaada hunaa ma kulmi karaan alamru bالsawm iyo wالnahyu can اlciid ma kulmi karaan saysan u kulmi karin alamru biاlkhiyaaطati wالnahyu can dukuuli الdaar ma kulmi karaan saddexdaas suura masaladu marka aan dareerin maad fahanteen aan dareeriya marka ayada ah ya haye haye adakhay waa sidii la reebin heer sanadka la tebin saa sidii lagaa reebay soo maaha maradana waa tosha khayr wey gurina madaan gelin mada fil amarki amarkaygu wuxuu ka ahaa meelaan meeshaan wax igu tol marka loo soo gaabi meeshaan meelaan wax igu tol baan ku amray maxaad samaysa ka kac baa tiri waa idaaba martay abadan tolma taan kuu dirsaday ma haadi tolma waxaan kuu dirsaday banaankaa iyo garoonka dhacday ee kuma dirsan tolma dhacday gurigaas suuradaas marka waa suurada la isku hayo ayib aan dareerino wuxuu yihi sheikhu almru masaladana marka usuulka la maray waxaa loo baabaystaa alficl waaxid biالnawc iyo alficl waaxid bالshaks waa masle ay isku hayaan usuuliyiintoo dhan iyo jamaaca min almuctasilati اlfajara abu haashim aljubaa'i iyo qolyo raacay baa la isku hayaa alficl waaxid bاnnowc iyo alficl waaxid bishaks ayaa loo qaybiya tusaale gaaban sujuudoo kale hadda waa fal laakiin waa fal waaxidu binnowc afcaashoo dhan soo jinsi ma agaalka adduun la sameyo dhan ficilka maan dhahayna waa jins ismu jinsi alficil waa maay waa ismu jinsi jinsi guud oo afcaal istaag iyo galgalasho iyo seexasho iyo fororso iyo rukuuc waxo dhan waa afcaal afcaasha dhammayd nooc ka mida maxaa la yidhahdaa asujuud marka ficilka waaxid binawc wuxuu noqon karaa taaco waa macsiyo bilidaafati walawsaaf asujuudu lilaahi waa aacatu wa qurba والsujuud lilasnaamina shirk وamacsiya waana ficl waaxid biالnawc binuuc maxaa loo leeyahay marka ficil ahaan la fiiriyo waa waaxid laakiin afcaashii waa ficil oo dhan wuxuu ka yahay nooc ka mida waa nooc min alafcaal laakiin surifa maratan lilahi wa maratan ligayr اllah marka afcaashu waxay waaxid binuuc waxay muqaayarada ku qaadan biاlidaafati wاltaqyiidi wاlawsaaf falki haddii ilaahay loo idaafeeyo waxaan leenahay oo loo gudbiyo sujuudda ahaa waa sujuudun lilah haddii ilahay hayrkii loo bixiyona waa sujuud ligayr lah shirki ah laa tasjuduu lلshams walaa lilqamari wasjuduu lilahi اladii khalaqahuna in kuntum iyaahu tacbuduun masalada marka waxay leeyihin fuqahadu iyo usuuliyiintu falka aad alla u sujuuday fii xaddi daati waa qurbaة wa طaaca alqasdu litacdiim illaahina waa qurbaة wa طaaca أkhra falku waa aaco qasadkii niyadana waa aaco aacataan الsujuud ligayr الlah sujuudda laftirkeedu qudhigeedu falkan waa maxay shirku wa macصiya tacdiim الsanami wاlqasdu ilayhina shirku waa macصiya siada waa tasiilka fuqahada qur-aankii sunnaduna ay ka hadleen ummadduna ay ku ijmaacday qabla haulaai mxuu aha mubtadica abu haashim jubbaai waxay dhaheen kooxdaas waxay dhaheen maya suuragal ma ah waa fal waaxida binooc bay dhaheen marna ma noqon karo aaco haddana macsiya ma noqon karo laakiin alfaariq wax kala qaada waxa weeyaan bay idhaahdeen waa qasdiga haddaad ilaahay u una qasdo inaad isaga weynayso waa aaco falku laakiin suurat اlficli macno malaydh waxba ma aha daacana maaha qurbana isagu ma laakiin tacdiim اllahi huwa qasadkaasa daaca haddii aad sanamka u sujuuddana sujuuddaasi macno ma laha macsiya daca midna ma aha laakiin tacdiim الsanami wاlqasdu ilى dalika ah shirku waa macsiya waa meeshay ka dhuxul qaateen mushrikiinta waaniyiinta adduunka maanta jooga ilahay khayrkii caabuda ee ku yidhi ilaa aan ictiqaado rububiyat waqaadiriyat wakhaaliqiyat waraasiqiyat almakhluuq waistiqlaaluhu bitaiir ma gaaloobayay ku dhaheen wtar iyo tolkii iyo wii shayaadiintii halkan ay ka dhimbilqaateen mana ogo bidacdu adoon garanaynin baa laqi waagi dambana waad wallaci kadibna waad ku khurbayn warkaa iska ilaaliya bidaarisiiq way kugu gashaa ayib wadaadaro hadda doctoro la jecel shariif xaatim ibn caarif alcawn la yidhahda waxaa ku qoray kitaab ku qoray uu leeya oo yidhi mxuu ahaa masale takfiiri mxuu aha ahli shahaadateyn miyuu ah marka iska er ya idiin dhuumanin falku qudhigiisaa kufri ah asagaa macsiyo ah qasadkuna waa cibaado kale iyo niyo kale ashaaciradu laakiin intaa way fahmeen shacre waxay yidhahdeen kutubtooda fiqiyaad ka akhriya haddaad sanam u sujuuddo adoon weyse qabin gaal baa tay dheh haddaad tan u sujuuday liayr اqibla aws gaal baata yidhaahdeen bilaa wuduin gaal baa tahay adoo mxua ah, faranduuli haddaad u tagto gaal baata dhini laftigeeda sujuud ah. idan ma eegahayaan niyat اlqurba iyo suuraddii sharciga inay abadan waxa marka qadiyaddu masaladaasay asal u tahay alwaaxid alficl waaxid binooc kaasaa la yidhahdaa alficl waaxid bishasi asaga waxaa weeye kii hadda shaygan ha samaynin iyo samee falkaa keligii laba xog ma qaadan karo baasha hadda meesha taagan caagna ma noqon karto birna ma noqon karto ayib fadhi ha iyo istaag iskeeni maayaan ficilka aan laba jaha ee laba wasfi lahayn iyo laba idaafa aan lahayn ba ficlu waaxidu bishasi bilcayn waa la yidhahdaa ayib tiibuu inoo sharxi doonaa marka waa ya qaybta caagga kama hadlay birtaan ka hadlaya sheekh maxamed caag waxbaas ka abaan u malaynaya ayib sheekhu wuxuu yidhi almru اlmuطlaqu amarka muطlaqa ah laa yashmalu ma xambaaranaya almakruuha shay lagu amray amarka asaga iyo waa karaaha isma soo geli karaan alkaraahatu laa tujaamicu اlmra wey alkaraahatu laa tujaamicu الطaaca shayga waa طaaco waana makruuh isma keenaysa wey shaygu waa waajib waana macsiyo isma keenaysa wey laa karaahata taxriimi walaa tanzih karaaha tanzih iyo mid taxriim midma lama kulmi karaan amar muطlaq ah haddaba faالsalaaةu fii awqaati اlkaraaha tukashada la tukado xiliyada la kodo salaada bacd alcasr iyo bacd alfajr iyo markay qoraxdu bartan ku istaagto iyo waad garanaysaan baailatun weeye cindana limaada licadami sharciyatiha sharci baysan ahayn salaada laga hadlaayo waa nawaafishi mulaq ahaa sunooyinka mulaqen wakhtiga lahayn en sababka lahayn weeyaan ee iska khayrbadsiga loo tukanayo limaada haddaa idiin soo sheegay maay suuraddantay la mid tahay waa markii lagu yidhi maradan tol hee gurigaana ha ku toli sheega wuxuu ku yidhi tuko hana tukanin waktiga karaahada butlaanka halkaasaan u ka keena waa ay fahanteen bay la tahay salaad mudlaqa ah laguma dirin waxaa lagaama reebin waxaa lagaa reebay salaad sunno ah oo mutlaqa ah oon sabab muqaaranay iyo mid aan lahayn ood riddo waktigii lagaa reebay waxay la mid noqonaysaa soomkii lagaa reebay yowma naxri wa yowma atashriiqi ilaa aakhiri ay fahanteen bay la tahay saasaan u nidhi waa baaila shay karaaho oo muxuu ahaaye ka tegiddiisa ajir lagaa siin lahaa saamayntiisa sajir lagaaga siin sunadu maxay ahayd wasiila lihawaab usuulka waxaad ku marteen ama gaari doontaan insha allahu tacaala shayga wasiiladu hadday xaqiijin weyda maqsuudkeeda waa baila sunnadan muطlaqada maxay ahayd wasiila ila hawaab waana karaaha fi nafsi اlwaqti waxaa tukatay fii waqti karaahatin idan miskeenaysa marka karaahana maxaa lagu ogaa ajir lagama helo dembi baan lagaaga qorin in mooyee dambi lagaaga qormi laakiin ajir lagama helo ajrina waad ka heli ajrina ka heli mays baa iska hor marka idan fa baailatun licadami sharciyatiha saasaa loo jeedaa taa garatay ila tahay suuradaa fahamtay nacam alamru yashmalu اlxaraama caashirada ba inaan gaari karo isku daya insha allah masala caashira soo ma gaari karo nacam buri sheekhu alamru laakiin amarku mutlaqa ah yashmalu اlxaraama xaraam buu xambaarsan karaa iyo waa naxwahu iyo wax lamida xaaraan idaa kaana almru hadduu yahay waaxidan bishasi idaa kaana almamuuru bi bay ka dhigan tahay de falki wey waaxidan bishasi falkaa hore marku muxuu ahaa waaxid bishasi buu ahaa laakiin laba jiha ma lahayn kan laakiin waa waaxid bishasi laba jiha leh fayakuunu lahu jihatayn laba dhinac baa laga eegi kaasalaati fi lmaqsuub ay fi daar اlmaqsuud salaad lagu tukaday mare la soo dhacay lagu tukaday daar la dhacay xaaraam weeye salaada ayadaa falka asaga min xayu shakli mashquulinta aadan dhul aadan lahay aad mashquuliso ku sujuudaysid fadhiisanaysid isku ballaarinaysid shaf ka dhiganayso dhulkaamada iska aad ku shaqaysanayso idan dhanka xaaraan buu ka yahay falkaad samaynayso laa min xayu nawcu salaa salaada ka salaad ahaan xaaraan ooma ah alatii salaadaasu hiya waajibat aw manduuba ama sla waajiba tukanaysa ama suna tukanaysa fa inahaa ma'muuru biha waa lagu faray laakin laa hawaaba fiiha ajar ma laha salaada ayada suuraddan tay la mid tahay waa suuradii hore labaad suuradii labaad an kui maradan tol gurigaana ha gelin gurigaana ha ku tulin ma ah ha gelin weeye maradan ii tol gurigaana ha gelin maxaad samaysa waad gurigood ku dhex tashay waad soo fahamteen suuradda udhexaysay maradan ha igu tolin gurigaas taa way isku dhegan yihiin oo waxaa lagu amray shaygan inaad ku dhex samaysa meeshaasaa lag yaa lagu diidayba tan laakin waa maxay amar mutlaqa iyo nahyi mutlaqa wey maradan tol iyo tol intaasaa ku siinaya gurigaana maanta u dhawaana waa afaysan yahay waa laba shay oo kala madax bannaan ninkan marka muxuu sameeyey ilaahay waa aqiimu salaa salaadiiba ummadda ugu yeedhay salaadiiba ninka ku dhaqaaqay amar mutlaqu la yimid salaad buu tukaday waxaa kaloo sharcigu u diiday xuquuqu naas iyo diyaartooda ee dhulka inuu ka leexdo muxuu sameeyey ilaah waajibkaad i iyo waxaan isu geynahayaa buuri iyo waxaad ii diiday waa kuwana ilaahu say dhawood waa suura dhaweyn hadda qaabka ruuxa dumucaanad u samay ku gaaloobaya lakin inaad unfahantaan baan rabaa muhimaddu marka wuxuu doontay laba shay oo aan la isku xidhin nahyigoodii amarkoona isku dhegayn oo midna gooni looga reebay midna gooni loo amray buu la yimid falka uu samey waa ficlan waaxidun bishasi salaada uu ku tukanaya daartan waa afcaal istaag iyo rukuuc iyo sujuud waa fal waaxid ah laakiin laba dhinac markaan ka eegno ninkan salaaddii duhurkeeda waajibka ku ahayd buu tukan hayaawe saa marka loo firi tan aan isqabay aggan ka firina gurigii reebel buu iskaga tukana daalim daalim dhalay wayaan leenahay marka waa jihataani munfakataan laba jihoo kala idan suuraddana waa suuradii suuradii labaad weeye tii koobaadna waa ayru macquul maadaama aysan ayru macquul lama keeno kutubta iiga usuulla ku arki maysan wax jirtaba ma aha labadan baa laisku hayaa dhicidooda tii ahayd waxaa samee meeshaana ha tegin waxaan ii sameeye hana ku samaynin labadaas suurun baa laisku khilaafaa tan waxaa nagu khilaafsan xanaabilo daahiriyu jamaaca min almuctasila waa baailae salaadan leeyihi salaadan baail ma ansaxays lanna waa maxay waa hal fal baa dhanna waaad ka dhidayn waa waajib waa mustaxab xaggana waa macsiya suuragal maayo dheheen alxaraamu laa yajtamic bilwaajib bay leeyihin aaciya macsiya fii ficlin waaxid suuragal ma idhahdeen xanaabila salaadasi waa baailo daahiriya waa baailo bacd اlmuctazila anna waa waa ficl waaxid bishasi laakiin lahu jihataani munfakataan halkii leebaan isku marinay muslim iyo gaal oo kale wayaan leenahay lahu urmuhu oo dembigu galay ah walahu unmuhu ajirkiisi awaabkiisi ah ay fahateen baan umalay oo awaabka aggee la aadeen waxaan leenahay macsiyada ku urursatay dembigu uu galay ayaa ku fadhiista weeye ayb oo maxaad saa u leedihiin waajibaadku laba tallaabay leeyihin adaa iyo awaab shayga waajibka ah inaad la gudatana waajibku saaran weeye markaad gudatana ilahi inuu kaa awaabiyo ayaa aada leedahay waxaa la timid waajibku waad gudato wuuna kaa dhacay laakiin awaab badan helaynin lanna meel awaab laga helaba kumaada tukanin wey meel awaab laga helaba kumaada tukanin inaad fahanteen bay la tahay intaasuu sheeku inoo sheegay wallahu aclam inta aan kaga tagno insha allah